wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad labada kun afar qodobada saakaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ku qulqulaya magaalada garowe caasimadda puntland halkaasi oo ay ka dhacayso caliimisaarka madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi deni oo markii labaad dib loo doortay siyaasiyiin aragti siyaasad ahaan ka siyaasiyiin aragti kala duwan ayaa markaasi halkaasi tegaya iyadoona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu saacadaha soo aadan magaalada garowe caasimadda puntland uu ka degayo wararkan waxay sheegayaan in markaasi si weyn ay uga hadli doonaan saciid deni iyo madaxweyne xasheekh maxamuud khilaafka ka dhexeeya puntland iyo dowladda dhexe sidoo kale qodobada aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xiisad colaadeed ayaa laga soo sheegaya deegaano ka tirsan gobolka sool halkaasi oo muddooyinkii u dambeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa s c khaatumo ayay isku hor fadhiyeen qodobadaasi xubintii kalmaan iyo wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan oo mar kaliya falqaynta wararka

iyo dalkeenu inuu horumaro awood waxaad heli kartayoo ku taageer ku taageer heliyaho ku taageer heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subaxlaba aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaan eegno magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin iyo sidoo kale madax ka tirsan dowladda halkaasi oo ay ka dhaceyso munaasabadda calimasaarka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo markii labaad dib loo doortay siyaasiyiin ka kala yimid dalka jabuuti iyo sidoo kale dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dalka kenya ayaa sidoo kale ka qeybgalaya munaasabadda waxaa sidoo kale ammaanka magaaladaasi ayaa si weyn loo adkeeyey wariyaal badan ayaa ka qeybgalaya caleemisaarka madaxweynaha xuseen maxamed xuseen oo ka mid ah wariyaasha markaasi ku sugan magaalada garowe islamarkaana halkaasi u tegay in ay soo tibiyaan caleemisaarka munaasabada madaxweynaha puntland ayaana wax ka weydiiyey xaaladda magaalada garowe iyo sidoo kale ee ka qeybgalka munaasabada madaxda dowladda ee markaasi maanta la filayo in ay halkaasi tagaan farxaan magaalada garowe amniga ayaa aada loo adkeeyey ka hor aysan maanta bilaaban xafladda calamisaarka madaxweynaha puntland eh, saciid cabdulaahi beni magaalada ammaankeeda aada ayuu adag yahay oo ciidamo badan ayaa lagu arkayaa isguusyada wadooyinka mara magaalada garowe magaalada waxaa soo gaaraya daqiiqadba daqiiqad dambeysa wufuud ee ka socota deegaanada soomaalida waxaana iminka ilaa io shalay soo gaaray madax hore oo soo maray soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaareyaashii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble iyo xasan cali kheyre oo aad loogu yaqaano siyaasada soomaaliya sidoo kale magaalada waxaa soo gaaray wufuud ka socota dalka jabuuti sidoo kale soomaalida kenya iyo etoobiya ayaa sidoo kale soo gaaray garowe si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne dhiiradali oo doorashadiisa dhacday sideedii bishi january waxaana madaxweyne dali uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyey ee puntland ee laba mar la doorta waxaa wararka ay sheegayaan in madaxda dowladda ee ugu sareysa dalka qaarkood ay saacada ku aadan ay tegayaan magaalada garowe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa farxaan inuu soo gaaro magaalada garowe shalay kol hore ciidamada ilaalada madaxtooyada soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada garowe kuwaasoo sugi doona amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxaa la filayaa inuu soo gaaro e, saaka aroortan e, magaalada garowe si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweyne saciid cabdulaahi dani e, madaxweynaha soomaaliyana waad ka warhaysaa siyaasada soomaaliya iyo etoobiya oo beryahanba aad cirka ugu jirta ayuu ku mashquulsanaa safaro dibadda ayuuna dhowaan ka yimid oo wuxuu tagay imaaraadka carabta iyo qatar ayuu tagay eh, dhawaan ayuuna wadan kusoo laabtay marka eh, maanta ayaa la filayaa isagana inuu yimaado uu ka qayb galo caleemsaarka madaxweyne dani maadaama aad ka mid tahay warwasha ku magaalada garoowe munaasabadan maxay kaga duwan tahay munaasabadii hore ee ka dhici jiray ee magaalada garoowe lagu calayn saari jiray madaxweyneyaasha maamulkaas munaasabadan waxyaabaha gaarka ka dhigaya farxaan waxaa kamida ah in madaxweyne dani uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee puntland ee laba mar xafiiska isagoo jooga soo laabta ee doorasho ku guuleysta dabaaldeg aad u weyn oo ka ballaaran kuwii hore looga dhigi jira garowe ayuuna madaxweynuhu iyo xukuumaddiisaba ay qabanqaabiyeen waxaana ay soomaalida shanta soomaaliyeed ee soomaalida soomaalida ay ka kooban tahay gobolada dalka iyo kuwa etoobiya iyo kenya iyo jabuutiba ayaa laisugu yeeray wufuud caalami ah oo ka socota dalalkaasi iyo kuwo kale oo ajnabi ah ayaa xafladan magaalada garowe saaka ilaa iyo shalay toddobaadkanba soo gaarayay si ay xafladda uga qayb galaan marka waxyaabaha gaar ka dhigaya waxa weeye in eh, dani uu noqday madaxweyne laba jeer soo laabta madax kala duwan ayaa eh, oo aragti ahaan siyaasada ku kala duwan ayaa munaasabada ka qaybgalaya puntland waa la ogyahay in siyaasada ee eh, dowlada dhexe ay meel adag ka taagan tahay markaad fiirisid see arrinta kula muuqataa waa xaqiiq in eh, aragtida siyaasiyiinta ay aada u kala duwan tahay oo puntland waxaan ognahay khilaaf weyn inuu kala dhexeeyey ee soomaaliya haddana taasi kama reebin madaxda soomaalida inay xaflada kasoo qayb galaan oo siyaasiyiin kala aragti ah oo shalay lafteeda ee arintii dastuurka ee dib loo furay ku kala qaybsan ayaa xaflada ka qayb qaybgalay oo xildhibaano leh wasiiro leh madax hore leh madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaarayaal hore dhammaantood way joogaan taasina waxay muujinaysaa in soomaalida iyagoo kala aragti duwan haddana inay ku midoobi karaan in ay wadanka hore u mariyaan maamulka puntland iyaga maxay war ay ka soo saareen arrinta caleemasaarka madaxweynaha ee maanta dhacaysa eh, wasiirka warfaafinta puntland wuxuu sheegay in aad loogu diyaargaroobo munaasabada caleemasaarka sidaan kuu sheegana amniga aad loo xaqiijiyay wufuudana loo diyaariyey goobo ay degaan eh, caleemasaarkana aad loogu diyaargaroobay saacadaha soo socda ayayna farxaan eh, caleemasaarka ka bilaabanaysa magaalada garowe ee xarunta puntland kaasini wuxuu ahaa wariye xuseen maxamed xuseen oo markaasi kamid ah wariyaasha ee ka qaybgalay ama ka qayb galaya munaasabada caleemisaarka madaxweynaha puntland oo maanta la filayo in ay ka dhacdo magaaladaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland oo isna warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey caleemisaarka madaxweynaha maamulkaasi oo maanta la filayo inuu ka qayb galo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wafdi horudhac u ah halkaasi ay gaareen fiican bay u socdaan dadka maratay soomaaliyeed maratay madaxdoodu hal filayaa ah inay wada yimaadaan soo qaybgalka ammaan weeye hadeer xaaladdu si nabadgelyaa bay socotaa caasimada puntland ee garowe dad badan oo soomaaliyeed ama aqoonyaha leh ama qurba joog leh ama ganacsato ama siyaasiyiin ah iyo maamulada ka jira soomaaliya ayaa ka qayb gelaya wufuudda badankoodi waa ay joogaan saaka waxaa la filayaa international communityga jadwalkooda ah inay saaka soo degaan inay soo bilaaban doonaan mar dhow insha allah haddaa laska dhigo marka qabaqabo si fiican bay u socotaa iyo dowladda federaalka waxaa hadda yimi ra-iisul wasaarayaashii hore maaragtay badankood madaxweyne farmaajo waa uu ka cudur daartay oo arrin ah maaragtay qoys baa kaga soo jadwalku kaga soo aaday ra-iisul wasaare cabdiweli sidoo kale dhisa cudurdaar buu ka bixiyay waana soo hambaliyeeyey waxaa yimi dhammaan ra-isul wasaareyaashii hore ee soomaaliya soo maray dhammaantood waxaa yimi dowlad goboleed galmudug koonfur galbeed hirshabeelle waxaa la sugayaa saaka oo wafdigii brotocoolka iyo hordhaca ahaa ay joogaan dowladda federaalka madaxweynaha la sugaya insha allah hadii laga dhigo waxaa sidoo kale la sugayey jubbaland aan weli waxaa jooga sidoo kale wafdi ka socda jabuuti wafdi ka socda dowla degaanka soomaalida etoobiya waa la bareeyay xaflada waxaa la odhan karaa maratay boqol kiiba boqol dadkii lagu cabsimay waa ay joogaan inta maqana waxaan filayaa inay yimaadaan inta saaka xafladdu aanay bilaaban walahi madaxweyne dee waftigiisii hordhacaha iyo brotocoolkiisii waa ay joogaan marka talagalku waxa uu ahaa inuu yimaado insha allah uu kasoo gaaro saaka yimaado sida international communitiga jadwalkooda iyaga uu yahay saaka inay soo bilowdaan xafladu intaanay tobanka bilaabanin kor iyo tobanka qiyaasihii ay wada yimaadaan intii kasoo qayb gelaysay oo aqbashay aqbalaada isagana sidoo kale waan rajeynaynaa inuu kasoo qayb mayaan u malaynaya waayo waxaan sabab ugu aanay ugu yeelanayn dowlad madaxleedkeeda hadda bilaabanayo shantan sana soo socota la filaya inay taliso kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland oo markaasi ka warbixinayay caleemisaarka madaxweynaha maamulka puntland oo maanta eh, markaasi la filayo inay ka dhacdo magaalada garowe ee caasimada puntland weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqeynta wararka ayaan sii soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaanay war ma haysiina beriga waxay mareen tareenka qabso towradii socotee yaan laga tegine hurdow toos war cabdulowbow maclimasaarkii dani baa la aadahayaa waar walla weynay waa ka soo daraysaane lo kala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololo maxay noqon waaqla weligaeleray tuurninkii oo ku taale ma la tusee tabta u seexde ma loo tilmaamaaye warwaaqla waxay ka maraysaa adigoon waxba la yaabin tala waa wareerta tiir waa jabaa aryadhaha ninkii tuurle kii tulux leh inay tala wadaagaana la yidhi beriga dastuurka waa lagu kala baxay haye salaan kala taga yoleerey war looma dhamma cid ku kala bixi kadhaana ma jidho war bashiirow halgan lagu jira horseedkii wuu dhaqaaqay soo hareer istaag ku hadhaa hadeer ma jirte meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte or <laughs> bashiir dheerow geega baarlamaanku wali ku dhiiday horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka yaabimayne hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar hadalka hadalkaba kuba jar waalmadayow intaannu garanayna way dhaaftee xalay madaxweyne muuse biixi haya heshiiska itoobiya waa ka naqdi miyuu yidhi tush mi'ing ah wari erkaas inanka ahin ka yidhi cirkay badda iyo dhulkaba soomaliya laga xukuma waar muusaaba sheegay warka hanaga qasinee barsuga hayax noo qaneecaadihe war muuse bixi mid shaqaalaha oo xafiiskiisa ka tirsan ayuu weriye ka dhigtay wuxuu doonayay weydiiyey laakiin waxay ugu daray wuxuu yidhi hawada soomaaliya hadda ka hor qaybna la siiyey ayaannu diidnay dee xilligaa dadkii joogay ayaa khaladkaa lahaayoo tani ma dhacdeen arya waaqlo waa waalantae waxaa lagu yidhi dastuurkii tobanka iyo dhowrka sano laysku heestaa baarlamaanka ansixiyeen war muuse bixi baa dib ugu celiye guursida war hadda buntland calimasaar bay ku jidhaa waxay ka ogtahayna ma jidho war bashiirow miyaan lagu dhihin meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe meelaad ku hadhaa hadeer ma jidhe war waa iska labada gol ee baarlamaanka waxa ay ansixiyeen waa habraaca dhammaystirka dastuurka waxaana looga hadlayay shuruucda loo marayo iyo wadada lagu ansixinayo dhammaystirka dastuurka labada arrin ee ugu weyne waxay sheegayaan marka guddiga dastuurka ay soo jeediyeen doonayaan wax kabeddelkiisa qodobada la ysku raaco baarlamaankuna uu ka doodo in cod labada golbarmarka ay u qaadi doonaan nuuqolka dastuurka u ansixiya baarlamaanka waxaa loo dirayaabaa la yidhi meelmarinta madaxweynaha wuxuuna dhaqangelayaa marka lagu soo saaro faafinta rasmiga ah qodobka ugu dambeeya dastuurka lagu soo saaray faafinta rasmiga ah ee dhammaystiran ee dastuurkii buuxay ee soomaaliya waxaa goortii ay habboonaato ee daruufuhu saamaxaan loo bandhigayaa shacbiga jamhuuriyadda si ay si kama dambaysa ugu ansixiyaan afti dadweyne war hadda cabdikuuse goorta inoogu ergad waa dhammaystidhaye hadde ma kala lumay war dastuurkiiyo kumarmarsiyooda jiran waa baskudhammaayana berandi meelfagaare ah roogsadaan haddaad i doorataan dastuurkii baan dhammaystiri doonaa seekeera doonanhe aryaadhaha war ma haysiina beriga xildhibaanno labaatan ku dhow baarlamaanka buuqay ka abuureen oo ansixintay ka soo hor jeedeenaa la yidhi war cabdilow tabanay ahaayeene ha dambaabin warba waa runtooda habraacan dawladdu fudhay eh. waa albaab furan ciddii timaada wax ku darsanayaanin bashiirow haddaad wax ku darsanayso anigu kaama hor jooge eh. xildhibaanadidii danay ee koorororga eh. aa ah, korkoora lagu ansixiiyey hadda boqol iyo siyeetan xildhibaanahana codaysayaa la yidhi iyo labaatan iyo dhowr aqalka saraa waxayse ugu dareen xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo gacanta taagaayo moobeel wax ku duubaaya in gacantiisii tirada gashay xildhibaanada diidanowna ee ka mid ahay garbasaarka intaan ku mashquulsanayn miyaan halku gaadahayaa war maalmihii la soo dhaafay qoraaladii ka soo baxayey shiikh shariif iyo kayre farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo qaar kaloo badan rag kalsooniyuu ka muuqatay u ekaayeene laylaha maanta shan iyo ay dhaafi waayeen bowa doorashadii ka hor diniba waa la lahaa baarlamaanka soomaaliya isagaa haya war biyaasha hoosan iska taabadaasaqmaahina lafta garanginoo la ansiiyo ogolaay war dad badanaa maanta waxaa u shidan wixii i heelaan la yaabay la yaabay wixii i heelaan la yaabay waalanaga waxa noo shidan ma buurbaan shaalow ka soo idhi ma bacbaa ii sanqadhay waxbaa baallaha iga yaacay waxbaa baallaha iga yaacay waaqlow buurlay kortii bohollay ka dhiidi noobaagtay bariyey mahna baalgalaaso naw madayna waa kawaar maxaa naga qabsaday warwaaqlow gooja caddaya layskuma hayo guda nugaaleede baddaad gadatay weeyaan waxaa loo gurmanayaa harnaa hadeer ma jirte meelaan ku harnaa hadeer ma jirte xaraashiyo xoolo jaban xaraashiyo xoolo jaban war meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meelaan ka hadhaa hadeer ma jirte kuriinkii shaftaal waalan soohono hareebasaleeray daraar widaay waan warlaweyne dastuurka la asixiiyey qarannimada somalilan ma lagu xusay urbow anigu waxaan odhan lahaa dastuurkii la qaloociyo intaad qabyanoo ahayd qiimad kulahayd agteennawarbahiiro ma lagu qaraaba jiri war xildhibaanada qaarna waxay taagan yihiin eh. walaalayaal wax tagay tiigsimaad ma leh xaladhalay ka soo qaad miyaa loo qaaday aryadhaha lagu kala bax kaasa waxaan dhihi inta qaylada qabta eh. wax tegayla ma tiigsaade eh. timaadada la toosiya wax tegayla ma tiigsaade timaadada la toosiya war cabdullow anigu waxaan la yaabay mas ka soo hor jeeday qabyatirka dastuurka mid walbaa markuu musharaxa ahaa wuxuu ku khudbayn jiray haddaan ku guulaysto madaxtinimada dastuurka waan dhammaystirayaa codadka la soo saarana waxaa ugu darnay aye maragaa la soo qarxi war meesha qaraxyada lagu weeraray waacaad warbowa dastuurka dowladdu fudhay hadda goormaa la xidhahayaa war waxaas anugu kuuma sheegin in raggii hadalkooda la soo saaray waxaa ugu darnaa xildhibaan cabdiraxmaan oo maanta baarlamaanka dhex taagnaa asagoo weliba diidan dhammaystirka dastuurka wuxuu hadda ka hor ku khudbeeyey nin ku dhiirada oo geesiya ayaa loo baahan yahay iyo tirka dastuurka aryadhaha xildhibaan sheekh shariifba hadda ka hor wuxuu yidhi dhammaystirka dastuurka waxaa masuul ka ah lamada gole hadda dowladdan soo dhisi doonana shaqaday ka bilaabaysaa mahaas warkayro maanta hadlayo waa cambaareyaha leh ansixinta habraaca dastuurka hadda ka hor wuxuu ku qudbeeyey haddaad i dastuur damboo qabyaha lama maqleen walba wa anigoo og wixii baarlamaanka ka dhacay ma ku daray waar wallaweyne haddaa qabiyo qoraalkii ka baxdeen annagana maa ixtiraafkiina siisaan warwaaqlow meelaad ku hartaa hadeer ma jirte eh. meelaad ku hartaa hadeer ma jirte warba uu berigii dastuurka la qorahayey eh. anuu goobjoog baan ahaa garowan garowatu eh. hadda madaxweyne farol arrintaa mas-uul nooga ahabaan waxaan weydinay waxaanu bacadka u taagnayn nin baa diyaarad la raacay buu noogu jawaabay ilaa iyo haddan hadda sidii uu nooga maqan yahay warsinkuhaday bashiirow war madaxweyne muuse bixi oo la weydiiyey heshiiskaa noo galla etoobiya wuxuu yidhi weli waa qabyo ixtiraafkii kumay dhawaaqin aryaa waaqlow ma wareerta qabyo ninkeeraa dhammaystira miyaadan hore u maqlin war madaxweyne farmaajo markii dastuurka lagu kala baxay kadib soo hadlay wuxuu yidhi nasiib darro ka weynu ma jirto midda maanta dhacday marka waxaan la yaabay odayga miyaan odaygii ahayn oo xitaa afar iyo oktoobar tana ka daran miyuu leeyahay oboyaantii badbaado qarantani makala daraatay aryadhaha madaxweyne farmaajo ummadda midnimadeer ayaan la kala dhantaalin ou yidhi war hadda cabdilow meelow ku haraa hadeer ma jirte meelow ku haraa hadeer ma jirte war xildhibaan farxiin mumiinoo gudigii dastuurka ka tirsan waxay tidhi eh. afarta cutub ee u horraysa waxkabeddelka dastuurka eh. bishanba baarlamaan qur loo gudbinayaa waxaana ku jira cutubyo muhiima sida ilaalinta xuduudaha dalkeenna maqaamka caasimadda iyo habka dowladnimo ee soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan odawa wuxuu yidhi meeshu goob dagaal maahana waa goob lagu doodo xildhibaankii wax isku hayana aragtidiisa soo bandhigto taageerana ha u helo warbow ciyaartan buntland cid ka hadhalaysaa ma jidho war bashiirow adigaan war hayne istaadiyow muqdisho waa buuxaa unuuna masiinlidhidheelanoo isinlaydhidheela waa erni warmadayo masale garuur ku duban ma yaal meeshaan waar somalilan xildhibaanada xildhibaan jooga miyaa matelay war xildhibaan islow ducaalo waxa uu yidhi ma fahmin xildhibaanada diidan in dastuurka wax laga bedelo mana garan kurbada haysa marka waxaan la yaabay hayra iyo asagoo goormay kala furteen war siyaasadu dan joogtaa ay leedahay saaxiib joogtaa ma leh aryaadhaha samigay waxa uu yidhi hoo waxaan waana ku waayayaan wali ku doonay waa wareer waxaan waana ku waayayaan wali ku doonay waa wareer war cabdullah yuusuf garaadooda sidaadoo kale shirbay waxa uu yidhi soomaalihii intaan isku mashquulsannahay uma taagheli doona inta nagu mashquulsan warcabdikuusoo hore waxaa loo yidhi adduun waa wareero waryasheeka ka hadha wadaadka wax washayo miinka munaafaqii wahay waa lalowgayo wanada wow siman yihiin warwaaqla waxaa kaloo la yidhi dhegihii allawaaniya Eh. weedha kaa maqle eh. maba oga war waxaa kaloo la yidhi eh. dad waxaa u wacaanu kuuguna wanaag badan qofka waanadaadiyo wax ku qaato hadalki warbow waxaa kaloo la yidhi walwalayo waayadan walaygu weye aryadaha warkii oo kooban idinkoon wareerin waxaa la yidhi khilaaf aan lagu wedin fariimahaas xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo